بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في المضارع فصل في المضارع افتتح المضارع المستعلي ببعض النات فاتبع بالناقل ضم له إن بالرباع وصل ضم له إن بالرباعي وصل فتح له إذا بغيره وصل وأجز الكسر بآت من فعيل أو من خماسي سداسي قبل واستثنين الياء من ذا واكسري حروف النات من أبا وأشهري ونحو قد وجل كذاك فاعلما إن كنت قاسدا هديت فافهما ما كان قبل آخر الغابير من باب المزيد كسره حتم ودين إن كان صدر ماضي إن كان صدر ماضي له حذل تاء fatxun lahu lisadri ficlin qad buni linaa'ibin can faacilin damunnumi ma qabla aakhiri lmudi qad kasaruu wafatxa maa siwaahu ayda nasharuu lifaa ulaaiyin ucil caynan rawow ishmaaman ow kasran wadamman qad xakow عينا رووا إشماما أو كسرا وضما قد حكوا وخفت إن بنيت للمفعول فضم خاءه بلا غفول وإن بنيتها لفاعل فلا تضم فاكسر خاءه وقس علاه وما لفاء نحو باع قد ثبت لثالث اخترى وشبه قد ثبت بسم الله الرحمن الرحيم فصل في المضارع fasalkan culima waxaan kaga hadlaynaa mudaarica mudaarica ayaan fasalkan kaga warbixinaynaa sheekheennu waxaa kaluu sameeyey majhuulka ayuu iska soo raacsaday fasalkeennan filmudaarici majhuulkiina fasalkanu iskaga soo darsado waad aragtaa fasal gaar ah oo majhuulka uu u sameeyey waxaa wanaagsaneyd inuu fasal gaara u sameeyo fasal gaara inuu majhuulka u sameeyo ficilka marka la majhuuleynayo ayaa habboonaa laakiin mudaarica unbu fasalkiisan un iska soo hoos gashaday faslun filmudaarici waxaynu kaga hadlaynaa axkaamta uu mudaaricu leeyahay eebinihiisa uu inoogu dhammaystirmayo saddex qodob oo qura ayaa mudaarica loo yaqaanaa cashirkani wuxuu ka hadlayaaba waa saddex qodob oo qura marka leego mudaarica musamahaa saddex qodob oo qura weey horta ficilka marka la mudaaricaynayo bilowgiisa maxaa laga dhigi su-aashaa waa inaan ka jawaabno ficil marka la mudaaricaynayo xagga hore maxaa lagaga dari jawaabtu waa maxay culimo xuruufu anaytu baa xagga hore mid kamida lagaga dari waxaa laga yaaba jelese markaad mudaaricaynaysa inaad anaytu adaa ku darto ood maxay tidhaahdo ajlis waxaa dhici karta jelese markaad mudaaricaynaysa inaad anaytu nuunka ku darto ood maxay tidhaahdo najlisu waxaa dhici karta inaad eh, jelese markaad mudaaricaynaysa anaytu ya ku darto ood maxay tidhaahdo yajlisu waxaa dhici karta inaad jelese markaad mudaaricaynaysa anaytu tada eh, ku bilaabato ood maxay tidhaahdo tajlisu mudaaric kaste oo la samaynayo xuruufu anaytu inay bilowga ka dhacaan waa lagama maarmaan sinaba ku suurtoobi maayo oo suurtagal kuma aha inaad tidhaa xuruufu anaytu bilowga hore ma dhacayso xuruufu anaytu waa inay bilowga hore dhacdo waa mudaaric kaste oo la samaynayo xuruufu anaytu baa xagga hore ka gelaysaa haddaba anaytuda lafteeda hala mudaariceeyo ilan anaa lafteed waa ficile waa jelaso kalune anaa wuu dhowaaday maxaynu odhanaynaa markaa ani welibana qalbibaa iska fudud inta badan qolada qiraacaadkaa garanaysa laba hamsoo bilow ku dhacay ku kulmay ani maxaynu odhanaynaa haddana nuun ku bilaabo nani nanina waa la odhan karaa nani sax nani waa caadi nani haye haddana ta ku bilaabo tani haddana ya ku bilaabo yani ilaahay baa yihi alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikr illah alam yani alam yani markay ilaahay leeyahay alam yani waa anaa anaytudii oo la mudaariceeyey weeye anaytu oo mudaaric loo bedelay amase la mudaariceeyey weeye alam yani o mudaaricu saddex qodob buu ka hadlayaa baynu nidhiye xuruufta xagga hore laga gelinayo taa waa inaan ka hadalnaa mudaarica maxaa lagu bilaabanaya su-aasha waynan ka hadalaa muxuu noqonayaa bidaayat lmudaaric maxaa laga dhigaya bidaayat lmudaaric maxaa laga dhigaya bidaayat lmudaaric waxaynu ka dhigaynaa ama bilowga mudaarica waxaynu ka dhigaynaa waa maxay waa xuruufu anaytu maxaynu haddana xarakayni xuruufta ah su-aasheennu waxay leedahay maxaynu xarakayni xuruufta ah xuruufu anaytu maxaa culima la xarakayn hadday rubaaci ku jirto ficil ficil afar xarafa hadday ku jirto ficil afar xarafa hadday ku jirto oo rubaaciya waa la godi majhuulna ma aha hadii ficilku uuna afar xaraf ahayn waa inuu ama saddex yahay waa inuu ama saddex yahay ama uu shan yahay waa inuu ama saddex yahay ama shan yahay ama lix yahay waxa laga yeelayo ayaynu taana eegi doonaa markaa xuruufu anaytu maxaa la xarakaynayaa baynu nidhi su-aasheenna koobaad xuruufu anaytu maxaa la xarakaynayaa xuruufu anaytuda waxaa la xarakaynaya hadduu rubaaci yahay waa la godi haddayna rubaaci ahayna waa la fadxin jawaabtu intaasay kusoo urureysaa ulaaiga waa la fadxin oo khumaasiga waa la fadxin oo sudaasiga waa la fadxin jelese markaad mudaaricaynaysa xuruufanaytu xarakaday qaadani waa maxay haddaba maxay qaadanaysaa fadxo indalaqa haddaad mudaaricaynaysa maxay qaadan fadxo ictadala haddaad mudaaricaynaysa maxay qaadan fadxo wahaakada waxaynu culima eegi doonaa waa laba qodob baan ka baxnay qablaakhirka mudaarica maxaal xarakayn baa iyaduna inoo taalla mudaarica qablaakhirkiisa waxaan odhan jirnay hadduu ta masiidaa sito waa koob iyo toban wasane waa la fadxin hadduuna ta masiidaa ta masiidaa hadduuna sidanin waa in isaga maxay la sameeyaa markaa waa in la kasriya saddex qodob ayaynu nidhi mudaaricuu ka warbixinayaa waxa weeye qodobkeenna koobaad maxaa xarafka bilowga maxaa laga dhigaya waa xuruufu anayti oo afar maxaa la xarakaynayaa baynu nidhi rubaaci hadday gasho waa la godi hadduuna ficilku rubaaci ahaynna waa la fadxin jelase sidaynu ka yeelaynaa waa in la fadxiyo jelasa marka la mudaaricaynayo ilan waa hulaasiye maxaa laga yeelayaa indalaqa waa in la fadxiyaa iyadana ilan waa khumaasiye maxaa laga yeelayaa istakhraja waa in la fadxiyaa ilan iyaduna waa sudaasiye waxaynu haddaba taa inagoo culima ka duulaynaa odhanaynaa qablaalaakhirka ayaa qodobka saddexaada qablaalaakhirka ayaa qodobka saddexaada qablaalaakhirka ficilka maxaa laga yeeli hadduu ficilku ta masiidaa maadigiisa lagu bilowday waa koob iyo toban wasana waa in la fadxiyaa haddaan ta masiidaa lagu bilaabaninna waa in la kasriyaa saddexdaa qodobo quru gebigeenna cashirkeenu ka warramaya haddaba ficilada la mudaaricaynaya waxaa laga yaabaa inay yihiin shan iyo konton wasan shan iyo kontonka wasan saddex baa hulaaثiya saddexda ulaaigiihi labada xukunee hore way inala leeyihiin maxaa bilowgooga laga dhigayaa bilowgooga maxaa laga dhigayaa maxaynu odhanaynaa bilowga waa laga dhigayaa waxaynu odhanaynaa kow xurufuanaytu baa laga dhigi dhammaan shan iyo kontonkuba xukunkaa way wada leeyihiin maxaa la xarakayni bilowga xurufuanaytuda rubaaciga waa la godi keyrkoodna waa la fadxin shan iyo kontonku xukunkaana way wada leeyihiin qablal maxaa la xarakayn saddexda ulaai inooguma jiraan ila waan ka soo hadalaye facala ficile facule mudaaricoga waan ka soo hadalay oo faculana yafculu bay ku timaadaa caynka waa la godaaba inu caynkaasaa qablulaakhir u ahaa ficilana yafcalu bay ku timaadaaba inu caynka waa la fadxiya caynkaasaa qablulaakhir u ahaa facalana afar nooc bay ku timid noocun yugsar iyo noocun yudam iyo noocun yuftax iyo dulwajayn bay ku timid kolkaa ulaasigu inooguma jiro xukunka dambe shan iyo kontonkii saddexda ulaai inaga tuura maxaa soo hadhay markaan saddexda ulaai iska tuurno maxaa inoo soo hadhay waxaa noo soo hadhay imise labiyo kontonkaasaa xukunkan yeelanaya ama xukunkan aan kaga warbixinayna waa labiyo kontonka qodob een xukunkan doonayna inaan kaga warano uftutixa waxaa lagu furfurtay almudaaricu mudaarici waxaa lagu furfurtay almustacli ee sareeyey mudaarica sareeyey waxaa lagu furfurtay talow mudaaric wuu sareeya maxaa looga jeedaa uftutixa waxaa lagu furfurtay almudaaricu mudaaricii almustaclii sareeyey waxaa looga jeedaa waa maxay almustaclii u sareeya waxaa looga jeedaa mudaaricu labadiisa qaybood waa maadiga iyo amarka wuu ka sareeya oo icraabku kaga sareeya almustaclii haddaba wuu sareeya mudaaricu uftutixa waxaa lagu furfurtay almudaaricu mudaaricii almustaclii sareeyey bibacdi nati nati qeyb kamidabaa lagu furfurtay natii mid kamida waa in lagu furfurtaa ama nuunkaad ku bilaaban ama ta'daad ku bilaaban ama hamsahaad ku bilaaban ama yadaad ku bilaaban waa bibacdi nati fatabic waxaad raacdaa binaqli naqliga raaca shayga la soo naqliyey waa inaynu raacnaa naqli baynu haddaba raaci wixii carab laga soo naqliyey beydkaasi wuxuu ka hadlay mudaarica waxa bilowga laga gelinayo dakala de iyadoo sidaasunbay mudaaric tahay odhan maysi waa qasab afartii xaraf midkood inaan xagga hore marino ama ya marin ama ta marin ama nuun baynu marin ama hamsaynu marin uftutixa waxaa lagu furfurtay almudaaricu mudaaricii almustaclii sareeyey bibacdi nati nati mid kamida ayaa lagu furfurtay fatabic raac binaqli naqliga raac shayga la soo naqliyey ayaynu raaci haddaba maxaa la xarakaynayaa talo bacdunaatiiga damun damo ayaa lahu isaga u sugnaaday oo waa la damin in wusila haddii lala xidhiidhiyo birubaaciyi rubaaci haddii lala xidhiidhiyo wusila haddii lala xidhiidhiyo haddii rubaaci lala xidhiidhiyo ha la damiyo buu ku yidhi rubaacigaasi ama ha ahaado mujarad waa faclala daxraja ama ha ahaada masiid waa koob iyo labaatan labiyo labaatan ba markaa rubaaciga la daminayo awelkoogu ayuu noqonaya labiyo labaatanka la daminayo koob iyo labaatanna waa maziid halna waa mujarad akrama maxaan odhan markaan mudaaricaynayo akrama y haddaan ku bilaabayo maxaan odhan yukrimu ta haddaan ku bilaabaya maxaan odhan tukrimu nuun haddaan ku bilaabaya maxaan odhan nukrimu hamse haddaan ku bilaabaya maxaan odhan ukrimu wahaakada haddaba ukrimu marka laleeyahay hamsa ka go-an meesha uakrimu buu asalku ahaa uakrimu uakrimu markii la yidhi baa laba hamse oo bilow dhacay karaahiya ka timid hamsaha dambe ayaa la iska xadfay ee ficilka marka hore lagu ziyaadiyey ukrimu waa ufcilu hadaba ufcilu ayay inoogu timid damun damo ayaa lahu xuruufu anaytuda u sugnaaday in wusila haddii lala xidhiidhiyo birubaaciyi ficil rubaaciya waa imise wasan markaa beydkaasi intuu shadrigaasi intuu ka hadlayo dm lahu in wasila birubaaciyi waa imisa ah. waa labiyo labaatan wasan ayaa la daminayaa weeyi culimadu waxay isweydiiyaan talow maxaa rubaaciga loo damiyey rubaaciga iyo marka laysku eego kayru rubaaciga way kala badan yihiin yaa badan kayru rubaaci baa badan fadxada iyo damuhuna way kala fudud yihiin yaa fudud fadxaha yaana culus damaha ka yar ee rubaaciga ah kii cuslaa ee damada ahaabaa la siiyey ka badan ee khayru rubaaciya ilin hulaasigii iyo khumaasigii iyo sudaasigiiba waa khayru rubaaciye ka badan ee khayru rubaaciga ana fadxadii fududayd baa la siiyey liyaxsula tacaadulu baynahumaa si mucaadalo iyo isku beegtoon uu meesha u dhaco kii cusla kii badnaana xarako fudud baa la siiyey kii yaraana xarako culus baa la siiyey wahaakada fatxun fatxo ayaa lahu anaytudii bacdu anaytugii u idaa wusila marka lala xidhiidhiyo biayrihi bikayri rubaaciyi rubaaci kayrkii ficil aan rubaaci ahayn haddii lala xidhiidhiyo maxaa la samayni ficilku hadduu hayru rubaaci yahay maxaa la samayn waa layska fadxini waxaa inoo soo gelaya markaa hulaaigii oo dhan waxaa inoo soo gelaya khumaasigii oo afar iyo toban wasan ahaa waxaa inoo soo gelaya sudaasigii oo lix iyo toban wasan ahaa lix iyo toban iyo afar iyo toban imise isku yihiin soddon sow maaha ulaaigio saddex aan u geyso saddex iyo soddon baa la fadxinayaa fatxun lahu markaynu leenahay waa saddex iyo soddon wasan markaynu damun lahu leenahayna waa labiiyo labaatan wasan iskugeyntu waa inay shan iyo konton u noqdaan saddex iyo soddon wasan waa la fadxiyaa labiiyo labaatan wasanna waa la damiyaa iskugeyntoodii waa imisa waa shan iyo kontonkii wasan weeye fatxun fatxo ayaa lahu xuruufu naatiiga u sugnaaday idaa wusila marka lala xidhiidhiyo biayrihi biayri rubaaciyi rubaaci ayrkii marka lala xidhiidiyo haddaba marka fatxahaasi ma waajibba mise waa jaais xuruuf anaytu fatxahaasi ma waajibba mise waa jaa waxaynu leenahay facilada facilada fa'da wowga kaga bugta iyo ficilka aabaa labadaa waxaan ahayn ya marka lagu bilaabanayo fatxuhu waa waajib waana mutafaq yaa isku waafaqay tamiimiyiinta iyo xijaaziyiinta ayaa waxaan ya ahayn in la fadxiyo yada in la fadxiyaan doonaya yada in la fadxiyo oo yada la fadxiyo markay ku jirto hulaaiga yaclamu in yada la fadxiyo ama ay ku jirto khumaasiga yandaliqu in la fadxiyo ama ay ku jirto sudaasiga yastakhriju in la fadxiyo yada in la fadxiyo waa mutafaq laba meelood mooyaane labadaa meelood waa halkeeye waa ficilo oo fa'da wow kaga bugta wejilo oo kale iyo ficilka abaa'a ah. ya-da labadaa meelood haddayna ku jirin fadxiheygu waa waajib haddaba ya-da oo labadaa meelood ku jirta iyo xuruufta kalee soo hadhay oo ama ficilo ah ama khumaasi ku jira ama sudaasi ku jira intaa tamiimiyiinta ayaa fadxihii waajib aan ka dhigina jaais ka dhigoo kasra wehelinaya kasraa noogu banaan bay le yada wajila haddaad mudaaricaynayso yada wajila maxaad odhan yiijalu baad odhan yada yabaa abaa ku jirta yiibaa baad odhan siday tamiimiyiintu qabaan xuruufta kale a saddexda ah ee anaytu yadii umangaaru saarnaya saddexda kalena waxay leeyihiin haddii ay ficil ficila galaan ficila iyo hadday galaan khumaasi iyo hadday galaan sudaasi waxa noogu banaan bay leeyihiin iyagana laba weji oo aclamu markaad leedahay calimo markaad mudaaricaynaysa aclamu ama ashrabu markaad leedahay maxay iyagu banaynayaan ashrabu kasray banaynayaan tamiimiyiintu oo maxay leeyihiin ishrabu maxay leeyihin nashrabu markay leeyihin maxay banaynayaan kasro nishrabu tashrabu maxay banaynayaan tishrabu wahaakada haddaba nimanka xijaaziyiinta la yidhaah ee qur'aanku uu luqadooda ku soo degay waa niman aad niman sahlan maaha xijaaziyiintu waa nimankan dee xijaaz dega maka iyo madiine iyo nimankii degi jiray nimankii xijaaziyiinta la odhan jiray fadxaha waajib bay ka dhigeen waxay leeyihin annaga fadxahani waa waajib waxaan rubaaci ahayn in la fadxiyaa waa waajib kutubtuna inta badan waxay raacaan madhabkoogaa waayo waxaan ognahay iminka camriidiga haddaan soo qaadano markuu ka hadlayey kelmaddan muxuu lahaa xuruuf anaytuda waxaysu kaanat fii rubaaciyin tudam hadday rubaaci gashaha la damiyo buu yidhi wa fatxuhaa fii maa siwaahu multazam rubaaci waxa aan ahayna in la fadxiyo waa la laazimay buu ku yihi wa fatxuhaa fii siwaahu multazam kolkaa fadxihii kasre ma garab ma garab raacinin sidan xijaaziyiintu iska waafaqay oo fadxaha waajib buu ka dhigay waa siday rag badani u badan yihiin damun damo ayaa lahu bacdu natiiga usugnaaday ama xuruufta natiida damun damo ayaa lahu bacdu natiiga usugnaaday in wusilo haddii lala xidhiidhiyo birubaaciyi rubaaci haddii lala xidhiidhiyo fatxun fatxo ayaa lahu isaga u sugnaaday idaa wusila marka lala xidhiidhiyo bigayrihi kayrkii marka lala xidhiidhiyo haddii kayrkii lala xidhiidhiyana waxaynu leenahay fatxo ayaa u sugan waajiz banee alkasra kasro banee waajiz banee alkasra kasro banee biaatin mid ku imanaya mid ka imanaya ku banee min ficila ama biaatin mid imanaya ku banee min ficila ka imanaya aatinku sidiisaba mudaarica mararka qaar loo yaqaanaa aabir waa mudaarica mudaaric waa mudaarica aatin waa mudaarica mararka qaar aatin imanayana waa la yidhah mudaaricna waa la yidhah iska doonto dhig haddaba mudaarica ficilo kasra ku banee buu ina yidhi mudaarica ficila kasra ku banee shardibaa ku xidhanoo yuuna noqonin muctalulfaai bilwaawi wajiz banee alkasra kasra banee way ugu jirtaa halkan ma jirto bayd buuxin bay sheekha ka tahay markaa wastaniyan soo reeb wastaniyanna soo reebo alyaaa ya min daa kan ka soo reebo koob iyo soddonkaa wasananku yidhi xuruufu anaytuda ha la kasriyo yaa laga soo reebaya yada wastaniyanna soo reebo alyaaa yada soo reebo min daa xukunkan kasraha ka soo reebo haddaba yada maxaa isaga la ogol yahay bay ka dhigan tahay yada maxaa keliya yada maxaynu leenahay keliya waa fatxa qura yada fatxa qura un baynu leenahaye odhan mayno fatxa ahayn baa ku bannaan wastaniyanna soo reebo alyaaa yada soo reeb mindaa xukunkan ka soo reeb waksir kasri xuruufa nati xuruufu nati oo dhan afartii macalyadii ugee macalyada ugeeyo kasro iyo fatxo wada bannee min abaa hadday ka ahaadaan ficilka abaa abaa hadday ka ahaadaan muxuu ku yidhi gebigoogaba kasraa la wada ogolya macalyadii abaa maxaa haddaan ya ku bilaabayo yiibaa ama yabaa haddaan taa ku bilaabayo tiiba ama ta'baa haddaan nuun ku bilaabayo niibaa ama na'baa haddaan hamse ku bilaabayo iibaa ama aabaa ama abaa wuxuu yidhi sheekhu waajiz waksir kasri xuruufa nati xuruufu natiiga kasri min abaa ficilka abaa'a marka ay ka ahaadeen oo waashhir welibana shuhure waashhir welibana shuhure maxaa laynaga rabaa waa ashhir inaynu shuhurayno welibana oon mashhuur ka dhignaa la rabaa arrinkaa hala baqbaqina shuhure buu ku yihi wanaxwu qad wajila qad wajila iyo kuwa lamidka ah wajila yaa lamida markaa ah. wanaxwu qad wajila qad wajila iyo kuwa lamidka ah wajila yaa lamida ficil kastoo ficilo fada wow kaga buka kadaaka kaa horoo kale weeyi waa abaadaas oo kale wajilana waa abaayoo kale oo afartaba ama waad kasrin ama waad fadxin laba weji baa kuugu banaan haddaba wejile maxaan idhaahdaa markaan mudaaricaynayo ama yowjalu ama yiijalu ama tawjalu ama tiijalu ama nawjalu ama niijalu wanaxwu qad wajila qad wajile iyo kala midki ihi kadaaka kaa horoo kale weeyi faclaman sidaa u cilmi yeelo in kunta haddaad tahay qaasidan mid u qasdaya haddaad tahay nin qaasid ah oo u qastaya hudiita lagu hanuuniye fafhaman niyow fahan sheekhu saddex amar baa halkan laba amar iyo hal ducaa buu sameeyey faclaman wuu ina amray war cilmi yeesha cilmigay ka mid tahay inaad ogaato labada xarake ee cilmi yeelo haddana wuxuu ku yidhi fafhaman war faham buu ku leeyahay welibana fahan dheeraad ah u yeelo masaladan fahan dheeraada ah u yeelo fafhaman ducana wuu raaciyey oo in kunta qaasidan hadduu qasad kugu jiro haddaad qaasi tahay lagu hanuuni ilaahay idankii ilaahay waxaan kaaga baryayaa haddaad tahay nin cilmiga u qasdaya ama aqoonta u qasdaya ilahay inuu ku hanuuniyo taana ilaahay baan kaaga baryayaa buu ku yidhi in kunta qaasidan hudiita fafhaman maa kaana qabla aakhiri lhaabiri maa kaana qabla aakhiri lghaabiri min baabi lmasiidi kasruhu xatmun wadin beydkaa bal hadda eega inuu jabayaa la moodaa haddaan minta xagga hore la raacinin ciduu minta xagga hore u raaciyey ma jirtaa mintu inay agga hore la socotaan moodaya makaana qabla aakhiri اkhabiri min baabilmasiidi kasruhu xatmu wadin eeg mintu ma xagga horey la socotaa ma shadriga dambey la socotaa dhammaanteen cid ay mintu shadriga hore ula socotaaba ma kaana qabla aakhiri اaabiri min baabilmasiidi kasru xadmun wadi ma minta agga dambu bay la wada minta waxaan jecelaha inay agga hore raacdo bal dib baad usoo ogaanaysa in kutub raacinaysa inay jirto matnigi yar ayaa haya ama dabcada ma isku wada dabcadan baynu haysanaa dabcadii naga duwanba mayna jirin may taasi way kasii liidataabe taasi waan maalintii horan soo qaadanay oo waan iska dhignay ha labada dabcadood baan haynaa waa sax weey tanaa dhaanta taasi waxay ku ficneed number baa loo sameeyey numberkan ku raacnay oo gebigeedaba eber inay tahaan arkay markii dambe taas un haynaa iyo taa sheekh maxamed baan umalaynaya sheekhu halkan wuxuu inoo sheegayaa xukunkii saddexaad xukunka saddexaad waa qabla aakhir qabla alaakhirka waxa laga yeelayo xukunka saddexaad maxaynu nidhi xukunka saddexaad waa qablalakhirka waxa laga yeelayo qablalakhirka maxaynu odhan jirnay culimo wixii ta ziyaadaa watana ha la fadxiyo wixii ta aan wadaninna ha la kasriyo ulaaiguna kuma jiro xukunkan saddexaad ulaaigu kuma jiro waayo waynu soo dhiganay dee ulaaiga ficilka aclalaa isagoo mujarada wuu ku jiraa xukunkan saddexaad laakiin sheekeennii laamiino waa kay ka saaray inankiisu dee uu ka hadlayey sheekeennana waynu arki doonaa toos buu ka saaraya haya baleeg hadda maaka kaana ahaaday qabla aakhiri haabiri mudaarica aakhirkiisa horti haabirku waa min asmaa iladaad waxa soo socdana haabir baa la yidhaahdaa waxa tegeyna haabir baa la yidhahda maaka kaana ahaaday qabla aakhiri lhaabiri mudaarica aakhirkiisa hortii waxa ahaaday oo min baabilmasiidi baabka masiidka a ah ka ah baabulmasiidka faclala inoo dheere muxuu sheekhu faclala uga reebay baynu leenahay kasruhu kasrintiisa xatmun waajib baa laga dhigay in la kasriyaa waa maxay buu sheekhu yihi waa waajib in la kasriyaa wedin niyahu ka caado yeelo arinkaa in la kasriyaa waa waajib eh adiguna ka caado yeelo oo caada ahaan u qaada buu ku leeyahy dee badso inaad ereygaa kasriso badso oo ka caado dhigo waa beydka ayuu ku dhammaystiray din waxaa kaloo la odhan karaa wedin adeec iska adeeco iska yeel maaka kaana ahaaday qabla aakhiriilkaabiri mudaarica aakhirkiisa hortii oo min baabilmasiidi baabka masiidka ah kasruhu kasrihiisu xatmun waajib weeye wedin iska adeec indalaqa marka la mudaaricaynayo xarafka la kasrinaya waa ke indalaqa ka qablalaakirku waa ke indalaqa laamka laamkaa in la kasriya xilliga mudaarica waa waajib maxaynu odhan haddaba indalaqa yandaliqu andaliqu nandaliqu tandaliqu saasaad ugu dhawaaqaysaa istakraja qablalaakirku waa ke istakraja istakraja rada in la kasriyaa waa waajib rada maxaan odhan xilliga mudaarica yastakhriju akrama qabla alaakhirku waa maxay akrama akrama waa maxay qabla alaakhirku akrama waa rada in la kasriyaa waajiba maxaan odhanaya markaa akrama yukrimu maaka kaana ahaaday qabla aakhiri lhaabiri mudaarica aakhirkiisa hortiyi min baabilmasiidi baabka masiidka isagoo ka ahaaday kasruhu kasrintiisa xatmun waa la waajibiyey wadin iska adeec waa markuu bilaata yahay soo mahaynada in kaana hadduu yahay sadru maadin maadiga bilowgiisa oo lahu isaga u sugnaaday ficilkan maadigiisu xudila mid laga manciyey hadduu yahay taaun ta ta'da oo masiidatun masiido oo ziyaadoah haddii ta ziyaadaa ah laga manciyey weeyaan bilaa ta ah markuu yahay sida akrama iyo indalaqa in kaana hadduu yahay sadru maadin maadiga bilowgiisu in kaana hadduu yahay sadru maadin maadi bilowgii maadiga oo lahu kan u sugnaaday baabulmasiidkan aan doonayn la kasrinayo xudila mid laga manciyey taa unta ta'da oo masiidatun la ziyaadiyey haddii ta masiidaa uu wato bal ka warrama wailaa haddii kale ee ta ziyaadaa uu wato qad nuqila waxa la soo naqliyey fatxun fatxa ayaa la soo naqliyey lahu isaga ayaa loo soo naqliyey waa la fadxinayaa qablal aakhirkii lisadri ficli fatxun ayaa loo soo naqliyey wuxuu yihi wailaa haddii kale wailaadaasi waa haddii uu bilaa ta uuna ahayna ta uu wato qad nuqila waxaa la soo naqliyey fatxun baa la soo naqliyey lahu isaga ayaa loo soo naqliyey ficil kastoo ta wata ha layska fadxiyo buu ina yidhi qablal aakhirkiisa tacallama maxaan odhanaya markaan mudaaricaynayo tacallama atacalamu yatacalamu natacalamu tatacalamu halka ayuu inoogu joogi doonaa cashirkeenu insha allahu tacaala lisadri ficlintu waa majhuulkiio amarka dambe haynoo raacdo halka ayaynu ku daysanay wallahu subxaanahu taala alaa aclam